alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda lix iyo soddonaad baynu ka bilaabaynaa faazlahma ashayطaanu canha faakhrajahma mima kana fiih fa asallahumaa waa simbiririxiyey aadam iyo xawaa humaadu aadam iyo xawaa bay u noqonayaan ashaytaanu shaytaankaa simbiririxiyey canhaa ay caniljannati xaggii jannada ayuu ka simbiririxiyey oo markaa ka kaxeeyey waa ka simbirixiyey waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa dembigii u sababay sababtiisii maadaama lagaga saaray jannadii inuu jannada ka simbirixiyo oo ka kaxeeyaa laga tilmaamaya qiraa'ada kalena waxay tahay faazaalahumaa waa markaa ka kaxeeyey waa ka fogeeyey ashaytaanu canha fa akhrajahumaa waa ka saaray shaytaanku aadam iyo xawaa mima kaanaa fiih waxay ku dhex sugnaayeen oo naciim ah ayuu ka bixiyo ka saaray wa qulnaa waxaanu nidhi ihbituu dega yacni arlada dega ihbituu dega ama jannada ka dega bacdukum libacdin caduwun xaal markaa qaarkiinba qaarka kale col la yahay yacni markaa dega walakum fi lardi mustaqar walakum waxaa idiin sugnaaday fil ardi arlada gudaheeda mustaqarun meel lagu sugnaado ay makaanu istiqraar meel lagu sugnaadaa idiin sugnaatay wa mataacun iyo raaxa idiin sugnaatay ilaa xiin ilaa wakhti laga gaadhaayo aad markaa raaxaysanaysaan baa idiin sugnaatay waa inta markaa ka hadhay muddada noloshiinna ajashiinna ka hadhay ayaa loo jeedaa ilaa xiin allah wuxuu inoo sheegayaa shaydaankii ibliis inuu u sababay aadam iyo xawaa in jannada laga soo saaro jannada ay ku sugnaayeen aadam iyo xawaa ma jannadii jannatulkhuldi baa mise waxa weeye waa janno adduunyada ku sugan oo arlada ku sugan ahlu sunnaha badankoodu waxay mareen haddaan dhammaantoodba aynay marin inay jannadani tahay jannat lkhuldi jannada dadka lagu abaalmarinayo lagu waarayo inay tahay jannadaas inay ku sugnaayeen ee beer dhulka ku taalla aynay ahayn sidaas ayaa markaa saxan waa sida markaa jamaahiirta culammaduna marka ay mareen qowlka ahlu sunnaha marka waxaa mashhuurka ka ahi waa sidaas weeye marka waxaa loo diiday jannada geed ku yaalla loo diiday in alla inta kale waxaa la yidhi cuna saa doontaan u cuna cunitaan waasicoo ballaadhan cuna oo aan wax markaa laydin diidayaa jirin laydinka mancinayaa aan jirin dhibaato idinkaga imanaysa ayna jirin geedkaa keliyuun iska ilaaliya oo isaga markaa ha cunina aadamiga waxa lagu yaqaannaa waxa loo diido ayuu markaa jeclaystaa xabu shay lil insaani maa munica qofku wuxuu ugu jecel yahay waxa loo diido shaydaankii waa u yimi geedkiibuu ku waswaasiyey wuxuu idhi geedkan cuna fawaa'id baa ku sugan yaa waa lagu waaraa oo haddaad geedka cuntaan waad waaraysaan maba dhimanaysaan yaa waa shajaratulkhuldi weeye magac qurux badanna waa u sameeyey geedkan waa geedkii waaritaanka buu buuri marka geedkan cuna faa'iidooyin buu leeyahay sidaasuu ku waswaasiyey daod markii dambe waa cuneen geedkii waa cuneen geedkii markay cuneen ayaa cawradoodii asturnayd baa muuqatay fa badat lahumaa saw'aatuhumaa yacnii cawraadkoodii baa muuqday markii hore waa asturnaayeen cawraadku cawraadkii baa faydmay oo muuqday markaasay waxay markaa guda galeen inay caleentii dhirta jannada ku taalla ay cawraadkooda ku asturaan yacni ayay markaa gudagaleen waxay ku tusinaysaa yacni mukhaalafada yacni amarka la khilaafaa yacni dhibaatada ay leedahay inay cawradii muuqato in markii dambena marka ay sababto markaa jannadii in laga bixiyo laga saaro taasi waxay inoo tilmaamaysaa yacni markaa macsidu dhibta ay leedahay walow haba yaraatee ayay markaa tilmaamaysa marka sidaas yadaabay markaa u dhacday markaasaa dabeed jannadii laga soo saaray wa qulna ahbituu bacdukum libacdin caduw yacnii degaa la yidhi oo meeshan sare ka dega idinkoo col isla ah oo qaarkiinba qaarka kale col la yihiin yacni markaa dega ihbituu yaa lagula khitaabayaa waa la ysla oggol yahay aadam iyo xawaa inay ka mid yihiin cidda lagula hadlaayo laakiin cid kale ma wehelisaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen haayo ibliis baa isaguna ku jira khitaabko lala hadlayaa oo waxay noqonayaan aadam iyo xawaa iyo ibliis yacnii saddexdoodaba waa lala hadlaya idinkoo col isla ah oo dee waxa weeye aadam iyo xawaa oo gees ah iyo ibliis oo gees ah iyo tafiirta labada qoloba dhalayaan yacni idinkoo col isla ah ya oo cadaawad idinka dhaxayso markaa dega yacni waa colloobaysaan oo cadaawaddaasaa ku sugnaanaysaan oo shaytaanka iyo waxa weeye markaa yacni eh, aadam iyo xawaa iyo tafiirta aadam iyo xawaa colba isla ahaanayaan ihbituu bacdukum libacdin caduw culamada qaar waxay ku soo dareen alxaya yacni bahal hoose oo markaa waxa weye ayay ku soo dareen oo yidhahaan bahalkaasina waa ku jiraa xayada caynkaasa qisay sheegaan yani laga soo wariyey saxaabada qaarkood oo tilmaamaysa ibliis siduu jannada markaa u soo galay inay ahayd yani bahalkaa hoose xayada ah inuu markaa waxa weeye ay soo qarisay oo iyada soo gudagalay sidaas yadaa inuu markaa jannada ku soo noqday ila markii hore jannada waa laga saaray waa laga bixiyey amarkii markuu diiday waxa weeye waa laga saaray marka sidaasuu ku soo galay bay yidhahdeen calaa kulli xaal yacni xadiis marfuuc oo nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyo sidaa sheegayana ma hayno laakiin marka waxa weeye aahaar la soo wariyey oo caynkaa tilmaamaysa ayaa jirta waxaynay aqbali kartaa inay marka akhbaartii yacni markaa reer banu israa'iiliya lagala kulmay inay markaa tahay ayay markaa aqbali kartaa almuhim qadarkaynu hubnaynu ku kaaftoomaynaa oo ah in laga tilmaamayo aadam iyo xawaa iyo waxa weeye marka ibliis culammada qaarkoodna waxay dhahaan maye ihbituuda waxaa looga jeedaa aadam iyo xawaa baa looga jeedaa iyo waxay koobsadeen oo tafiirtooda ah yacni ihbitaana waa soo aroorto iyadoo labadoodoo keliya lala hadlaayo yacni marka eh, ihbita in la yidhi labadiinnu dega marka waxa weeye marka la tasniyeeyo labada laga dhigay waxay noqonaysaa aadam iyo xawaa in laga tilmaamayo ayay noqonaysaa marka la jamciyeyna ma labadoodii baa loo jeedaa ila way aqbali kartaa markaysaa in labada lagula khitaabo siiqa jamac culamada qaarkood waxaabay yidhaahdaan jamaca waxa ugu yar laba ugu yar aqallu macna aljamci fi lmushtahiri lisnaani fi ra'yi alimaami alximyari waa ku odhanaayo saaxibu lmaraaqi odhanaayo yacni macno jamac waxa ugu yar laba ayaa ugu yar ra'yiga imaamka reer ximyar yacni laba ayaa marka ugu yar sidaas waxa weeye waata markaa culamada qaarkood ay qabaan marka aayadda kale yacni markaa maadaama labadun la sheegay culammada qaar waxay ku kaaftoomeen aadam iyo xawaa qaala ahbita minha jamiican bacdukum libacdin caduw yacni ka dega yacni markaa dhammaantiin xaal aa isla col tihiin oo col isla noqonaysaan waxaa loo jeedaa cidda colloobaysa tafiirta aadam iyo xawaa baa loo jeedaa culammada qaarkoodna calaa kulli xaal ibliisna waxaweye waa ku dareen tan ku saabsan waxa weeye sidee buu markaysaga jannada yacni iyagoo ku sugan u waswaasiyey waxaa dhici karta inuu waxa weeye darafka jannada markaa dacalkeeda inuuisa soo taagay dabaddeeda aadam iyo xawaana ay ku dhowaayeen dabeedna halkaa inuu ka waswaasiyey akhbari kartaa saasoo kale ayay aqbali kartaa wax maanici markaa kuma sugna waa yahay allah wuxuu fa azallahumaa waa simbiririxiyey aadam iyo xawaa ashayaanu shaytaankii baa simbiririxiyey ibliisu ibliis ahaabaa simbiririxiyey ay adhabahumaa waa ka tegsiiyey jannada ayuu ka tegsiiyey aadam iyo xawaa wa fii qiraa'atin qiraa'o kalena waxaa ku sugnayd azaalahuma halkaa istilaaxa kitaabka tafsiiru jalaalaynka aan tilmaanno wuxuu isticmaalaa marna inuu yidhahdo fii qiraa'atin marna wuxuu yidhaahdaa wa quri'a labadaa tacbiire uu kala isticmaalo marba si buu uga jeedaa hadduu yidhahdo fii qiraa'atin wuxuu uga jeedaa inay qiraa'adaasi sabci tahay oo sabcada lagu akhriyey yacni quraa'u sabcaha cid ka midi inay akhriday buu uga jeedaa fii qiraa'atin hadduu yidhaahdo hadduu yidhaahdo wa quri'ana wuxuu uga jeedaa inay shaaddo tahay buu uga jeedaa istilaax ahaan saasuu isticmaalaa laakiin marmar buu qalday oo aan markaa waxa weeye iyadoo yacni tii ay ahayd mooyaane ta kale uu isticmaalay mararkaana waxa weeye saaxibulxaashiya ayaa ku tambiihinaya laakiin haaliban waa u saxan tahay istilaaxi isuu siduu markaa u istilaaxay wa fii qiraa'atin qiraa'o waxaa ku sugnaa waa qiraa'o sabcada ahoo qiraa'atu xamza weeyaane azaalahumaa waa ka zuuliyey bimacnaa waa ka kaxeeyey waa tii zaala yazuulu ahaydoo azaalo la yidhi ila zaala yazuulu waxay sheegtaa taxawul iyo dhaqaaq zaalati shamsu qoraxdii baa suushay bimacnaa way dhaqaaqday baa loo jeedaa ya mid waa zaala yazuulu oo waa taxawul iyo intiqaal iyo dhaqaaq weeye midna waa zaala yazaalu oo waa tii markaysaga markaa baaba ahayd oo markaa ahaanshal-aanta ahayd oo diddu kaana noqonaysay waa zaala yazaalu midna waa zaala yaziilu oo waa kala sooca arrinka ku saabsan oo waxaad odhan kartaa markaa ziltu da'na min almaczi yacni idihii iyo riyihii baan kala soocay oo kala sooc bay sheegtaa zaala yaziilu markaa saddexaa maaday karta markaas azaale marka la yidhi tii zawaalka ahayd ee intiqaalkiiyo taxawulkiiyo dhaqaaqa ahayd ayuunbaa hamzatu tacdiya la geliyey fa azaalahumaa baa qiraa'a ku sugan fa azaalahumaa ayuu akhriyey ay naxaahumaa waa ka dhaqaajiyo waa ka kaxeeyey yacnii ibliis aadam iyo xawaa canhaa ay iljannati jannada xaggeeda ayuu ka kaxeeyey bian qaala lahumaa wuxuu kaga kaxeeyey inuu ku yidhi hal adullukumaa maydin tusiya calaa shajarati alkhuldi geedkii waaritaanka maydin tusiya wa qaasamahumaa waa u dhaartay billaahi allah buu ugu dhaartay innahu lahumaa la min annaasixiin innahu markaa ibliis lahumaa la min annaasixiin kuwa u nasteexaynayee naasixa u ah inuu ka mid yahay ayuu walle ugu maro ugu dhaartay fa akalaa minha wax ka mida geedkii bay dabeedna cuneen wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin aayaddii suuratu alacraaf ayuu markaa ishaarayaa oo kuu tilmaamaya sababtu waxay tahay aadam weligii ma arag wakhtigaa ka hor cid ilaahay been ugu dhaarata marka shaydaankii markuu yidhi nasteex baan idiin ahay wallana uu ugu maray weligiina aanu arkin wax ilaahay been ugu dhaarta run buu ka muudi run ayuu ka muudi saas yadaabuu dabeedna marka arrinkii ay u aqbaleen oo u qaateen xadiis baa waxaa ku soo arooray almu'minu girun kariimun waalfaajiru khabbun la'iimun mu'minku waa qirun mid la daga weeye waa mid la dagi karo uu niyad wanaagsan yahay waa waxa weeyaan yacni waa la dagi karaa waalfaajiru khabbun la'iimun faajirkuna waa mid markaa mufsida oo markaa waxa weeye xun weeye oo xumaantii jirrabay oo sidaas aawadeed wuxuu garan karaa markaysagaa meelihuu wax ku khiyaamayn jiray dee laguma dagaayo tugtuug ma xado waatay soomaalidu yidhahdaan tugtuug ma xado xadiiska culamada qaarkood waa quweeyeen sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culamada quwaysay waxaa laga yaabaa in la yidhahdo sababta xadiiska saxiixaynku ku yimi laa yuldaqu lmu'minu fii juxrin waaxidin maratayn muuminka laguma qaniino god keliya laba goor waxaa la odhanayaa labada xadiis iskama hor imanayaan waayo muuminka lamaba qaniino god laguma qaniino lama odhane laba goor baan god lagu qaniinin markaa lama diidin in mar keliya god lagu qaniino godad kala duwanna in marba mid lagu qaniinana lama diidin xadiisku muxuu sheegayaa laa yuldaqu lmu'minu fii juxrin waaxidin maratayn god keliyaan laba goor lagu wada qaniinin baa laga tilmaamayaa laakiin markaa godad kala duwan in midba mar lagu qaniino ma diiday fa akhrajahumaa mima kaana fiih fa akhrajahumaa waa ka bixiyo waa ka saaray ibliis aadam iyo xawaa mima kaanaa fiihi waxay ku dhex sugnaayeenoo min annaciimi naciim ah naciimkii janno wa qulnaa waxaanu nidhi ihbituu dega ila alardi xagga arlada u dega ilaa iyo arlada u dega ay antuma bima ishtamaltumaa calayhi min duriyatikumaa labadiinna iyo waxaa koobsateen oo tafiirtiinna ah la dega waxaa koobsateen waxaa loo jeedaa tafiirtaa dhali doontaan ee markaa dhabarkiinna ku sugan bacdukum libacdin caduw bacdukum barhkiina ay bacdu duriyati tafiirta qaarkood libacdin barhka kale caduwan col bay la ahaadeen marka jumladu xaaliyo weeye waxay noqonaysaa mutacaadiina xaal markaa waxaweyn aa col isla tihiin oo qaarkiinba qaarka kale col la yahay dega ay min dulmi bacdihim bacda waxay col iskula yihiin yacnii dulmiga qaarkood qaarka kale ay dulminayaan walakum fi lardi mustaqar walakum waxay idiin sugnaaday fi lardi arlada gudaheeda mustaqarun meel lagu sugnaadaa idiin sugnaatay ay mawdicu qaraar meel lagu sugnaado ayaa idiin sugnaatay wa mataacun iyo raaxa idiin sugnaatay ay maa tatamatacuuna bihi waxa ku raaxaysataan oo min nabaatiha arlada markaa nabaadkeediiyo waxa ka soo baxay ah waxa ka soo baxay ha ahaadaan raashimo ama ha ahaadaan simaar iyo khudrawaad iyo marka waxaweye wax la mida ah ha ahaadaan ilaa xiinin ilaa wakhti laga gaadhaayo a ku raaxaysataan ay wakhti inqidaa'i aajaalikum wakhtiga ajashiinnu ay dhammaanayso oo noloshiinnu ku eg laga gaadhaayo a ku raaxaysanaysaan waa la kulmay aadamu aadam min rabbihi xagga rabbigii wuxuu kala kulmay kalimaatin kelmado ayuu kala kulmay fataaba calayh kelimaadkii buu yidhi oo waa toobad keenay fataaba waa toobad aqbalay ay huwa allah calayhi ay calaa aadam aadam buu ka toobad aqbalay innahu allah huwa atawaabu waa ka toobad aqbalka badane alraxiimu naxariista badan weeye waa ka toobad aqbalka badan ee naxariista badan allah wuxuu inoo sheegayaa aadam inuu ka toobad keenay yacni markaa dembigii oo waxa weeye allah markaa dembi dhaaf weydiistay oo istikfaar iyo towbad la yimi kelimaadna xagga rabbi kala kulmay kelimaadkaasina waxay yihiin kelimaadka allah inoo sheegay inuu marka uu yidhi rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin ilaahayow annaga ayaa nafaha yaga ku tacadinnay oo dulminay nafaha yaga annaga ayaa ku tacadinnay oo dulminay ee noo dembi dhaaf wa in lam takfir lanaa wa tarxamnaa haddaanad noo dembi dhaafin noona naxariisan waxaanu ka mid noqonaynaa kuwa khasaare guuldarraystaannu ka mid noqonaynaa marka waxa weeye allahna waa dembi dhaaf weydiistay waana toobad keenay allahna toobaddii waa ka aqbalay fataaba calayh allah baa ka toobad aqbalay marka waxa weeye dembigii waa laga dhaafay waa laga toobad aqbalay waatuu allaah u yidhi suma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahada intaa dabadeed rabbigii baad doortay aadam oo fataaba calayhi wahada waa ka toobad aqbalay waana hanuuniyey saas awadeed towbaddaa uu toobad keenay nebi aadam wuxuu ku gaadhay martabo ka korraysa martabaddu markii hore ku sugnaa qabla dembi yaa yacni waxa weeye toobaddii derajo koraysa ayuu ku gaadhay cid kastoo toobad keenta ma aha inay derajadaa korrayse ku gaadhayso ma aha oo xaaladdii markii hore ay ku sugnaayeen ay ka fadli badanayaan ma wada aha inay sidaa wada noqonayaan laakiin dadka qaarkood markay waxa weeye toobad keenaan yacni markaa qurubaadka iyo cibaadada iyo istikfaarka iyo toobadkeenka iyo waxa markaa ku ladhan oo ah tadaruca iyo isdullaynta iyo khushuucda qalbigooda iyo waxa ku soo darrinaya ee taacaadee u kororsanayo la imanayo wuxuu ku gaadhayaa derajo aad iyo aad u korraysa waata la yidhaahdo alcibratu bikamaali annihaaya laa binaqsi albidaaya tixgelin waxa leh yacni markaa nihaayada uu ruuxu ku dhammaaday yaa kamaalkeed iyo dhammaystirankeeda tixgelin leh laa binaqsi albidaaya bidaayadii hore nuqsaantii ay lahayd yacni marka ictibaarka iyadu ma laha markaa allah waa ka toobad aqbalay markaa darajo iyo kamaal koreeya ayuu gaadhay allah wuxuu idhi fatalaqaa aadamu aadam baa la kulmay min rabbihi xagga rabbigii wuxuu kala kulmay kalimaatin kelmado alhamahu iyaaha uu allah ku ilhaamiyey qalbigiisa ku soo tuuray qalbiga aadam allah ku soo tuuray wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd binasbi aadama wa rafci kalimaat aadamna in la nasbiyo kelimaadkana la rafciyo oo fatalaqaa aadama min rabbihi kalimaatun yacni qiraa'o kale weeye waa qiraa'o kaleoo sabciya weeyaan oo quraa'u sabcaha qaarkood ay akhriyeen ibnu kasiir oo kale ayaa akhriyey taasna waxay noqonaysaa kelimaadku inay faacil yihiin marka taa macnaheedu waxay noqonaysaa fatalaqaa aadama aadan bay u timi oo soo gaadhay min rabbihi xagga rabbigii ka soo gaadhay kalimaatun kelmada ka soo gaadheen waa qiraa'ada kale tafsiirkeede ay jaa'ahu waa u yimi baa loo jeedaa kelimaad baa xagga rabbi uga yimi wa hiya kelimaadkaasi rabbanaa dalamnaa anfusanaa waa rabbanaa dalamnaa anfusanaa weeyi alaayata akmil ilaayata aayadda dhammaystir ama iqra' ilaayata aayadda akhri darafkii aayaddu kuu sheegay yani markaa qadarka marka uu odhanaayey yani marka aadam inta kale marka waxa weeye inaad ka garato yani marka ayaa uga jeedaa aayadduna suuratulacraaf bay ku sugantay waa aayadda saddex iyo labaatanaad fa dacaa biha waa ku ducaystay nebi aadam calayhi asalaam fataaba calayhi allah waa ka toobad aqbalay ay qabila towbatahu towbaddiisa ayuu aqbalay innahu allah huwa tawaab waa ka toobad aqbalka badan calaa cibaadihi addoommadiisa yacni ka toobad aqbalka badane alraxiimu naxariista badan ay bihim iyaga u naxariista badan erayga attawaab marna addoon baa lagu sifeeyaa marna allah baa lagu sifeeyaa ya ina allaha yuxibu attawaabiin marka addoonka marka tawaab la yidhaahdo waxaa loo jeedaa waa toobadkeen badan yahay marka addoon lagu sifaynaayo macnaha looga jeedaa tawaab waxaa loo jeedaa waa toobadkeen badan yahay allah marka lagu magacaabaayo tawaabna waxaa looga jeedaa waa toobad aqbal badan yahay allah waa tawaabo marka hore towbadduu sharciyeeyey kow mar labaadka cidda toobad keentuu toobadda waafajiyey laba mar saddexaadka ciddii toobad keenta towba saxiixa ayuu toobadda allah ka aqbalay waa saddex arrin marka toobadda addoonku toobad keenaya waxay u baahan tahay laba towbadood oo xagga allah ka ahaatay yaa labadaasay u dhaxaysaa labada towbadood waa maxay waa inuu towbadda waafajiyo marka koowaad ilaa haddaanu solonsiinoo waafajin towbadda ma toobad keenaaye mar labaadkana inuu towbadda ka aqbalo suma taaba calayhim liyatuubuu yacni waxaa laga tilmaamayaa yacni towbaddiibuu markaa inuu waafajinayo waxaa ka sii horraysa intaana sharciyaynta allah jideeyo sharciyeeyey in laga toobad keeno ilaa hadduu allah odhan lahaa cid ka soo dembowda waa cadaabayaa towbadina uma furna waxay noqon lahayd cadli cadaalad marka allah inuu towbadda sharciyeeyey towbaddii cid waafajinayo haddana towbaddii ka aqbalaya wa fadlun minhu waa gallad xagga allah ka ahaatay ee hadduu odhan lahaa cid waloo dambowdaba waan ciqaabayaa dee cadli bay noqon lahay laa fadliga ilaahay weeyaan toobadda inuu inoo furay misena uu waafajiyey allahuma tub calayna qulna hbituu minha qulna waxaanu nidhi ba allah yidhi ihbituu dega minhaa yacni ka dega jannada jamiican xaala dhammaantiin tihiin fa imaa yaatiyannakum hadduu idin yimaado minnii xaggayga idinka yimaado hudan hanuun idinka yimaado faman tabica ku kastoo raaca hudaaya hanuunkayga raaca falaa khawfun cabsiimay ahaan calayhim iyaga korkooda walaa hum iyagu ma ahaan yaxsanuuna qaar murugoonayo tiiraanyoonayana ma ahaan allah wuxuu inoo sheegayaa in markaa lagu yidhi markaad dega oo arlada u dega markaad degtaanna hanuun baa xagga rabbi idinka iman doona hanuunkaasi markuu idin yimaado cidda hanuunkaa raacdaa ee bimacnaa waxa weeye daahiran wa baatinan xagga iimaanka iyo xagga camalka mid walba ka raacda daahiran wa baatinan ka raacda cabsina korkiisa ahaan mayso mana murugoonayo waa badbaadayaa waa liibaanayaa hanuunkaasi wuxuu yahay waa kutubta allah soo dejinaayo iyo rasuullada uu soo diraayo iyo nebiyada uu soo diraayo ya hanuunkiina waa inoo yimi oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa laynoogu soo dhiibay marka kitaabka nebi maxamed laynoogu soo dhiibay iyo waxyiga la faray iyo fariimaha lasoo faray ciddii raacda daahiran wa baatinan kor iyo kalba raacda ayaa badbaadaysaa cabsina korkiisa ayna ku sugnaanay murugana ayna haleelay markaa liibaanta dhammayska tiran ayuu markaa helayaa allah wuxuu uhi qulnaa waxaanu nidhi ihbituu dega minha ay min aljannati jannada xaggeeda ka dega jamiican xaala dhammaantiin tihiin waxaa loo soo celiyey kararahu liyuctafa calayhi waxaa loo soo celiyey ila mar horaa laynoo soo sheegay ee mar labaad waxaa loo soo celiyey liyuctafa calayhi si loogu cadfo ama liyactifa calayhi suu allah ugu cadfo ayuu u soo celiyey hadalkan soo socda faimaa yaatiyannakum minii hudaa faimaa fiihi idgaamu nuuni in ashartiya waxaa ku sugan fiihi idgaamu nuuni in shartiya inta shardiyada nuunkeedii in lagu idqaamay fii maa azaa'ida maada zaa'idada in lagu idqaamay zaa'idada waxaa loo jeedaa waa masiida litawkiid oo tawkiid mooye macno khaasa ma faa'iideynaysaa laga tilmaamayaa waa mu'akid oo tawkiid iyo taqwiyay faa'iideynaysaa laakiin macnaa caama weeye kaasi macno khaasaynay faa'iidaynayn laakiin zaa'idada loogama jeedo xashi weeyo wax aba ma leh muraadku ma aha muraadku ma aha waa masiida litawkiid ama waa mu'akida la odhan karaa ama waa sila la odhan karaa wasami maa yuzaadu laqwan aw sila w qul mu'akidan wa kullun qiila lah lakina zaa'idan walaqwan ijtunib ilaaquhu fii munzalin hada wajab afar lafdi baa jiroo loo isticmaalo alfaadda noocaasoo kalea loo isticmaalo in la yidhaahdo waa zaa'id iyo waa mu'akid iyo waxa weeye waa silo iyo waa laqwi ha yeeshee markaysagaa waxyiga yacnii lama yidhaahdo laqwi iyo zaa'id laguma itlaaqo ta'adub laga edabsanayo daraaddeed baan lagu itlaaqayn bashaacada lafdiga ku sugan daraaddeed laakiin haddii ziyaadada la qaydo oo layaha masiida litawkiid tawkiid baa loo ziyaadiyey taa iyada ba'si kuma sugna oo cibaarada haddii la yidhaahdo waa zaa'ida la yidhaahdo waxay moodsiinaysaa in looga jeedo in markaa aynan macno faa'iidaynayn laakiin haddii la yidhaahdo tawkiid baa loo siyaadiyey macno saa la yidhaahdo xaalka noocaasa cibaaradii waxay noqonaysaa muqayado yacni mid qaydan bay noqonaysaayoo tan acsi ba'si kuma sugna laakiin tawkiidka iyo silada iyo in loo isticmaalo ayaa ka fiican fa imaa ya'tiyannakum hadduu idin yimaado minnii aniga xaggayga idinka yimaado mintu waa ibtidaa'u lghaaye hudan hanuun kitaabun wa rasuul kitaab iyo rasuul hadday idin yimaadaan faman tabica ku kastoo raaca hudaaya hanuunkayga raaca ama faman tabica kii raaca hudaaya hanuunkayga mawsuul iyo shardiya labaduba ku bannaayey faman tabica ku kastoo raaca hudaaya hanuunkayga fa aamana bii aniga i rumeeya wa camila bitaacatii daacadaydana ku camal fala falaa khawfun calayhim cabsiyi korkooda kuma sugnaan walaa hum iyagu ma ahaan yaxzanuuna qaar murugoonayo tiiraanyoonaya ma ahaan fil aakhirati aakhira gudaheeda waxaynay u murugoonayn cabsina oo ugu sugnaanayn bian yadkhulu ljannata jannada inay galaan jannadana wax cabsiyi kama jirto wax murugiina kama jirto waladiina kafaruu allah waxau ihi kuwii gaaloobay wa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha yaga beeniyey ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeye hum iyagu fiiha naarta gudaheeda khaaliduuna waa ku waarayaan khaaliduuna fiihaa bay ka dhigantao fiiha waxay ku tacalluqdaa khaaliduuna allah wuxuu inoo sheegayaa ciddii gaalowdaa oo gaalnimo ku dhimata inay asxaabu naar yihiin abadal aabaadna naarta ku sugnaanayaan oo ku daa'imayaan oo ku waarayaan oo naarta iyo jannadu mid waliba waa abadiya ma baaba'ayaan yacni waxa weeye abadal aabaad waa jirayaan waxay ka mid yihiin ashyaada awalka leh ee aan dhammaadka lahayn yacnii ashyaada qaarkood ayaa barbilow bay leeyihiin laakiin bardhammaad ma leh jannadiiyo naarta ka mida azali maaho weligood may jirin ee mar buu ilaahay abuuray laakiin abadi weeyo weligood way jirayaan abad alaabaa yaa ahluliimaankuna jannada waa ku waarayaan oo marnaba laga bixin maayo mana baaba'ayso mana go'ayso mana nuqsaamayso ahlunaarkuna ciddii gaalnimo ku dhimatay oo gaalnimo naar loo geliyey iyaguna abad al aabaad naarta waa ku waarayaan ma baaba'ayso lagama saarayo lagama bixinaayo yacni markaa ma gamaarayso mar walba olol baa loo siyaadinaya waa abadiya waman yacsi illaha warasuulahu fa ina lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abada abad baa laynoo tilmaam inay abadiya tahay annaar iyo aljanna mid walba waa abadiya laa amadiya waa abadiya laa amadiya weligood way jirayaan laa amadiya qaar zaman ku xidhan ma aho wakhti gaara iyo amad gaara wakhti gaara jiraya ma aha ee abad alaabaad bay jirayaan sida qur'aankaba laynoogu sheegay allah waxau uhi waladiina kuwii kafaruu gaaloobay wa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayadahayaga beeniyey kufriga noociisii unbaa la sii sheegay oo beeninta aayadaha la beeninayaa waa noocun anwaacdii kufriga ka mida nooca anwaacda kufriguna kuma gaaraho kuma koobna takdiibka kuma koobna oo loo gaaloobaa takdiib bay noqon kartaa juxuud bay noqon kartaa cinaad bay noqon kartaa shaki bay noqon kartaa nifaaq bay noqon kartaa waxay noqon kartaa waxaweeye icraad bay noqon kartaa iimaankaba laga jeestay aan la shuldha'aysan ayay noqon kartaa marka anwaac marka mutacadida ayaa kufrigu leeyahay ee takdiib keliya ma aha takdiibna lagu koobi maayo waladiina kuwii kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayadaha yaga beeniyey kutubinaa kutubtayada beeniyey aayad kastoo qur'aanka ka midoo la beeniyo waa lagu gaaloobayaa maxaa aayadaha loo jamciyey ilaa hal aayad hadduu beeniyo ama qayb aayad ka mida beeniyo ama xaraf laysku waafaqsan yahayba beeniyo ama kelmad beeniyo ama xaraf laysku waafaqsan yahayba beeniyo ya waa gaaloobayaaye maxaa biaayaatina loo yidhi sababta loo yidhi waxay tahay qur'aanka xaraf ka mida in la beeniyaa waxay ka dhigan aayadihii ilaahay oo dhan in la wada beeniyey sida aasaarta saxaabada qaar laga soo wariyay ay tilmaamayaan man kafara bixarfin minhu faqad kafara bihi ajmac qofka markaa xaraf qur'aanka ka mida ka kufriyaa wuxuu ka dhigan yahay qur'aanka dhammaantii inuu ka wada gaalo ka dhigan yahay ya marka waxa weeye maadaama shay kastoo qur'aanka ka mida beeninta la beeniye ama gaalowga laga gaalooba ay ka dhigan tahay kulligii in laga gaaloobo la wada beeniyey sidaasaa loo yidhi biaayaatina loo yidhi ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeye bacdu ahlicilmi aayaadka munasilkaa kuma koobaane aayaadka ilaahay waxay yidhaahdaan kuwii sharcigi iyo kuwii kowniguba waa soo gelayaan oo aayaadka sharcigaa beenintooda garannay ee aayaadka kowniga ee makhluuqaadka ah beenintoodu maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa in la yidhaahdo dee ilaahay ma abuurin ee cid kala abuurtay oo inuu ilaahay abuuray baa la beeninaya ama waxa weeye markaa in waxa weeye eh, la yidhahdo ilaahay baa cidila abuurtay ama la yidhahdo cid baa ku caawisay ama in la yidhaahdo yacnii xikmada ku jirta in la dhaliilo oo la yidhaahdo munaasib may ahayn waxaa in la abuuraa kullu daalika waxay noqonaysaa markaysaa kufri aayaadkii kawniga ahaa laga kufrinaayo marka labada noocba waa soo gelayaa in bacdu ahlicilmi yidhaahdeen aayaadka kowniga aayaadka sharciga ah beeninta la beeninaayo ulaa'ika asxaabu nnaar kuwaasi waa asxaabtii naarta yacnii naarta asxaabteedii weeye ku naarta gelaya ee ku sugnaanaya hum fiiha khaaliduun iyagu naarta gudaheeday ku waarayaan maakisuuna abadan weligood bay ku sugnaanayaan laa yafnawna ma baaba'ayaan waa faniya yafna laa yafnawna ma baaba'ayaan nuunka ma godayside waad kor dhigaysaa xaraf cillo markuu ficilka ugu dambeeyo oo waawu damiir lala xidhiidhiyo hadduu hoos dhignaana waa la godaa hadduu markaa waxa weeye godnaana godaalkaa loo daayaa ee hadduu markaa yacni kor dhignaana kordhiggaa loo daayaa waa saas weeye waati qaacidadaa markaysagaa saddex bayd lagu cabiri jiray waa damiiri in bificlin tattasiil muctalin min fiihi tafsiilun qubil fain yakun maa qablaha qad futixa aw dumma fabqihi kama qad wadaxa wadmumhu xatman in yakun daa kasri ka qowlin araduu bikulli yusri marka laa yafnuuna odhan maysay laa yafnawna waa faniya yafnaa laa yafnawna ma baaba'ayaan walaa yakhrujuuna kama baxayaan yaa banii israa'iila dkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum allah wuxuu idhi yaa banii israa'iila ubadkii israa'iilow udkuruu xusa nicmatiya nicmadayda xusa allatii taasoo ancamtu calaykum korkiinna aan idinku nicmeeyey wa awfuu oofiya oo dhammaystira bicahdii ballankayga uufi bicahdikum haddaa ballankayga oofisaan waan oofinayaa ballankiinna waa jawaabu talab weeyo waxay noqonaysaa nafsu talabi miyaa lagu jasmiyey mise shardi muqadara lagu jasmiyey labada qowlba waa ku sugan yihiine waxaa laakiin arjaxa shardi muqadara in lagu jasmiyey waxay ka dhigan tahay in tuufuu bicahdii uufi bicahdikum ballankayga haddaa oofisaan uufi bicahdikum ballankiinaan oofinayaa wa iyaaya farhabuun wa iyaaya anigoo qura irhabuu ka baqa farhabuun iga baqa farhabuunta dambe markaa waxa weeye ma nasbinayso iyaayada hore sababtuna waxay tahay macmuulkeedii way haysataa nuunu wiqaayaha waxa loo keenay waxay tahay yabaa markaysa markaa raacday marka qiraa'aadka qaarkood waa la xadfay qiraa'aadka qaarkoodna ya-da way sugayaanoo farhabuunii bay akhrinayaan marka sidaas aawadeed ficil kalea loo qadarayaa waxay noqonaysaa wa iyaa yarhabuu farhabuun bay noqonaysaa yacni saasaa macnuhu markaa u dhacaya markaad qadaraysana hor kama qadaraysidoo warhabuu iyaayo ma odhanaysid waayo damiirka munfasilkii waa itisaalaya haddii caamilku hormaro ee waxay noqonaysaa inaad markaa iyaayo dabadeed aad qadartay noqonaysaa halkan waxaa ka bilaabmaysa qisada reer banu israa'iil bay ka bilaabaysaa iyo aayadihii lagula khitaabaayey ilaa boqol iyo labiyo afartan aayadda ah aynu ka gaadhaynana reer banu israa'iil iyo arrinkoodii aayadihii ku saabsanaa ayaynu markaa ku jiri doonaa in sha allahu tacaala waxaa loo yeedhay ubadkii israa'iil dhalay israa'iilna waa yacquub weeye marka ubadkii israa'iil buu allah wuxuu ku yidhi waxaa xustaan oo xasuusataan nicmadan idinku nicmeeyey waxaa loo jeedaa nicmadii yacni markaa dadkay ka israayeene waalidadood ahaa loogu nicmeeyey inay ka dhigantay iyagana in loogu nicmeeyey nicmooyinkaa xasuusta waayo annicmatu cala alaabaa' waa nicmatun cala alabnaa aabbayaasha waxa loogu nicmeeyey ubadkana in loogu nicmeeyey ka dhigan tahay marka nicmooyinka maxaa u xasuusanaysaan shukrinaqaa ka shukrinaqaysaan ballankaygana oofiya ballankaan idinkula ballamay oofiya waxaana ka mid a inay nebi maxamed rumeeyaan calayhi salaatu wasalaam baa ka mid a haddaa ballankaygaa oofisaan anna ballankii waa idiin oofinayaa oo inaan sawaab iyo ajar weyn idin siiyo jannaadka inaan idin geliyo naarna idinka badbaadiyo ayaan idiin oofinayaa yacni anigoo qurhana iga baqa sidaasaa allah ku yidhi markaa ubadkii israa'iilta loo yeedhay ayaa markaa nicmooyinka ilaahayna la xasuusiyey si ay u shukri naqaan cahdiga iyo ballankana la xasuusiyey lana amray ballanka inay oofiyaan allah wuxuu uhi yaa banii israa'iila ubadkii israa'iilow awlaada yacquuba waxay ka dhigan tahay ubadkii yacquub ow israa'iil iyo yacquubna waa isku mid weeye israa'iilna waxay la macno tahay cabdullaahiyo afka cibriga ee luqada yuhuuddu ku hadasho ah waxay la macno ahayd cabdullaahi bay la macno ahayd bay yidhaahdeen oo iil oo dhammi yacni allah bay la macno tahay bay markaa culammadu yidhaahdaan udkuruu e, xusa oo xasuusta nicmatiya nicmadayda haddii aad ka bilaabayso hamsadaas idkuruu iyo adkuruu toonna odhan ee waad godaysaayo xarafka ku saddexdii haddii godaal asala godan yahay waad la godaysaa taasna waa laasim udkuruu xusa oo xasuusta nicmatiya nicmadayda allatii taasoo ancamtu calaykum korkiinna aan idinku nicmeeyey ay calaa aabaa'ikum aabbayaashin aan ugu nicmeeyey oo min alinjaa'i nabadgelin ah min fircawna fircawn aan ka nabadgeliyey wa falqi lbaxri badda inaan kala dhambalay ah oo aan aabbayaashin u kala dhambalay oo biyihii badda intaan kala dhambalo oo kala fadhiisiyey dabeedna markaa ay ka gudbeen wa tadliili hamaami iyo daruuraha markaa dallaalnimo in looga dhigo lagu hadheeyey waqtigii tiiha ay ku sugnaayeen yacni way jaahawareersanaayeen way dayaysnaayeen afartan sanay dayaysnaayeen dayada markay ku jireen dee markaa si aan bacadku u baabi'in ayaa markaa waxaa loo sameeyey dallaalnimo daruura'a baa loo sameeyey allah wuxuu u yeelay dallaalnimo daruura'a buu u yeelay wa tadliil ilghamaami wa dalika iyo ashyaada waxaan ahayn oo kaleo nicam ah aan idinku nicmeeyey xasuusta maxaa ku xasuusataan bi an tashkuruu inaad shukri naqdaan ku xasuusta baad waa baau taswiir bian tashkuruuha inaad nicmadaa ka shukridaan oo maxay kaga shukridaan biaacatii aacadayda aad kaga shukridaan ay aeecaysaan wa awfuu bicahdii ballankaygana oofiya alladii kaasoo cahidtuhu ilaykum aan idinkula ballamay oo min aliimaani bimuxammadin sala allahu calayhi wasalam rumaynta nebi muxammed la rumaynaya ah mintu waa bayaaniyo uufi bicahdikum waan oofin ballankiinna yacni haddaa ballankayga oofisaan baa macnuhu dhacaya aladii kaasoo cahidtuhu ilaykum aan idinkula ballamo min asawaabi ajarsiin ah calayhi aan idinka ajarsiinaayo oofintaa ballanka a oofinaysaan oo idinku ajarsiinaayo bidukhuuli ljannati jannada inaa gashaan aan idinku ajarsiinaayo wa iyaaya farhabuun anoo qura iga baqa wa iyaaya rahabuu aniga iga baqa farhabuun iga baqa khaafuun iga baqa fii tarki lwafaa'i waxaa ka baqdaan oofinta inaad ka tagtaan bihi aa oofinaysaan duuna hayrii yani aniga iga baqa duuna hayri cid kale haka baqina cid kale ha ka cid kale ha ka xaggee laga qaatay xasriga waxaa laga qaatay iyayada la hormariyey taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufsidu lxasra wixii xaqiisu yahay in la dibdhigo haddii lasoo hormariyo koobis buu faa'iidaynaya wa rumeeya bimaa anzaltu ay biladii kii anzaltu ay anzaltuhu aan soo dejiyey rumeeya musadiqan waxaan soo dejiyey xaaluu rumaynaayo lima macakum kii la jirkiinna ahaaday xaal uu rumaynaayo walaa takuunuu ha noqonina awala kaafirin bihi ay awala fariiqin kaafirin bihi kooxdii ugu horraysee ka gaalowdayna ha noqonina walaa tashtaruu biaayaatii walaa tashtaruu ha ku beddelanina biaayaatii aayadahayga tamanan lacag lacagtaasoo qaliilan yar wa iyaaya fattaquun wa iyaaya attaquu aniga iga baqa oo iska kay ilaaliya fattaquun iga baqa walaa talbisu alxaqa bilbaatil walaa talbisuu ha ku dheehina oo ha ku khaldina alxaqa xaqa bilbaaili baatil ha ku dheehina wataktumu alxaqa ay walaa taktumu alxaqa xaqana ha qarinina waxa bannaan waawga in waawul maciya laga dhigo ay maca an taktumu alxaqa xaqa inaad qarisaan lala qabo iyo inaad ka dhigto markaa talbisuu inay ku cadfan tahay oo iyadana nahyi ku dhacaayo labada wejina waxa fiican wejigaa dambaa fiican si markaa labada mid walba ay u noqoto nahyi mustaqiliya oo marka la jamcinayo keliya ee la kulminayo keliya aan la diidayna mid walba gaarkiisa loo diidaayo yacni mid walba gaarkiisa in loo diidaya way ka fiican tahay in la yidhaahdo labadaa ah ha isku darina waayo waxaa loo fahmi karaa in mid walba gaar loola iman karo wa taktumu alxaqa ay walaa taktumu alxaqa xaqana ha qarinina wa antum taclamuun walxaal antum idinku taclamuuna aad garanaysaan inuu xaq yahay aad garanaysaan ha qarinina wa aqiimu salaata salaadda taaga oo oga wa aatu zakaata zakadana bixiya oo siiya cidda mutaysatay warkacuu rukuuca oo tukada maca araakiciina kuwa tukanaya la jirkooda la tukada la rukuuca waxaa loo jeedaa kuwa rukuucaya min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli weeyaane qayb ka mida salaaddii baa la sheegay salaaddii oo dhan baana loo jeedaaye waxaa laga tilmaamayaa dadka tukanaya la jirkooda la tukadaa loo jeeda allah wuxuu inoo sheegayaa reer banu israa'iil inuu ku yidhi yacni rumeeya kii aan eh, soo dejiyey oo qur'aanka ah xaaluu rumaynaayo kii la jirkiinna ahaaday oo towraad ah yacni uu rumaynaayo oo waafaqayo oo xaqa ku sugan uu isaguna markaa sheegayo waafaqayo hadday tawxiid tahay iyo hadday nubuwo tahay iyo hadday marka risaalo tahay iyo hadday khayrkii tahayba ha noqoninana qoladii ugu horraysay ka gaalowda ha noqonina walaa takunuu awala kaafirin bihi yacnii cid ka gaalowday waa jirtaa yacni oo kale laakiin waxaa loo jeedaa fariiqa ugu horreeya ama kooxdii ugu horraysay ka gaalowday ha noqonina markaysaga loo jeedaa awala kaafirin bihi ay awala fariiqin kaafirin bihi ayaa laga tilmaamaya marka kufriga oo dhan baa loo diidayaa dee waxaa loo sii diidayaana inay gaalnimada dadka ugu horraan qaadaanna waa loo diidayaa ila waa ka dembi badan tahay haddii gaalnimada markaa qofka lagaga daydo oo isagu imaam uu ku noqdo dadkii kalena ku raacaan dembigiisii baa sii badanaya dembigiisii ayaa sii badanaya aayadaha ilaahayna ha ku bedelanina yacni lacag yar ha ku bedelanina lacagta yar waxaa loo jeedaa adduunya oo dhan baa loo jeedaa hadday markaa tahay yacni maal tahay hadday markaa tahay maamuus iyo magac tahay hadday madaxtinimo tahay yacni hadday wax kastoo adduunye ah ayaa soo gelaya addunya bixadaafiiriha haddii lagu beddesho waxay noqonaysaa saman qaliil ayay noqonaysaa yaa maaha waxa yarboo keliyaa la diidaya adduunyadao dhan baaba iska yar hadday manaasibteeda tahay hadday magaceediiyo maamuuskeeda tahay hadday maalkeeda tahay waxeedoo dhan baaba iska wada yar oo qaliil ah marka aayaadka ilaahay loo eego marka adduunyaha ku bedelinaa loo jeedaa oo bimacnaa xaqii ha uga tegina idinkoo adduunyo dooranaya ha uga tegina adduunyo dooranaya oo isla manfacadan iyo maalkan iyo marka waxa weeye mansibkan yacni derajadan ma yacni madaxnimadan magacan intaa markaa dhowrta ee xaqa ha sheegina isleh sidaas iyadaa markaa ha yeelina ee an allahw qura ka baqa xaqana baatil ha ku dheehin oo xaqiyo baatil ha isku khaldina dadka ahlubaatilka in badan oo ka midi qadar xaqay soo qaataan baatil fara badanna waa ku dhex daraan ya hadduu baatilku yahay wada baatil wada maxdi ah oo aan qadar xaqi wehelin dee dadkii laguma kedin karo saas aawadeed in yaroo xaqa iyo qadar baatila baatil fara badan baa la ysku darayaa marka baatil iyo xaq in la ysku daraan lama rabo ahlulbidacu dhammaan waxay sheegayaan ma aha inuu yahay wada baatil sirfi ah oo maxdi ah oo aan qadar xaqi wehelin qadar xaqa waa hayaan laakiin baatil fara badan bay dhex gelinayaan baatilkaasi ama kufri ha gaadhsiisnaado ama ha ka sokeeyo marka shaydaankii dadkii wuxuu ku kedinayaa qadarka xaqee ku jiru weynayse u saaraya u weynaynaya Ah, maxaa loo diidaya waxaasaa ku sugane inta markaa yani baailkaana wuu u yaraynayaa wax yar buu uga soo qaadayaa inta kalena waa u weynaynayaa indhahoodu wuxuu uga dhigayaa wax aada u weyn buu uga dhigayaa marka dad fara badan iyagoo intaasunu indhaha ku haya oo isle markaysa maxaa loo diidaya waxan waa shay wanaagsan be maxaa loo diidaya ya ayaa markaa dad badani ku keedsoomaya waxaana la rabaa maxay xaq maxdi ah oo baraxla baa la rabaa aan baatil u helin markaa baatilkii xaqa waa inaan la isku dheehin dhammaan ahlu dalaalku waxay sameeyaan xaq iyo baatil bay isku dheehaan xaqiina waa qariyaan waatay odhan jireen a'immadii hore cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo wakiic ibnu jaraax iyo waata laga soo wariyey inay yidhaahdeen ahlu sunnati yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim ahlu sunnahu waxay sheegaan wixii xujo u ah iyo waxa xujo ku ah mid walba wa ahlulhawaa'i yadkuruuna maa lahum wayaktumuuna maa calayhim cabdiraxmaan ibnu mahdi aimmadii salafku ka mid ahaa qarnigii labaad buu noolaa ya boqol iyo siddeed iyo sagaashankii buu dhintay labadii boqol ma soo gaadhin wakiic ibnujaraax waa ka sii horreeyey waa shaykhu shaafici mashaayikhdii shaafici buu ka mid ahaa labadooduba waxay yidhaahdeen ahlusunnati yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim ahlu sunnuhu waxay sheegaan waxa xujada u ah iyo waxa xujada ku ah mid walba waa sheegaan wa ahlu lahwaa'i dadka markaa bidcooyinka iyo hawooyinka u saaxiibkiina yadkuruuna maa lahum wayaktumuuna maa calayhim waxay sheegayaan wixii ay is xuja idiin tahay laakiin waxay is yidhahdaan xuja idinku tahay way qarinayaan uma sheegayaan dee lamana rabo saas lama rabo xaqa wax ka mida in la qariyo lama rabo haddayba dhacdo inay sheegaanna way qallloocinayaanoo waxay ka dhigayaan inaan macnaha looga jeedin oo waxay ku samaynayaan maxay ariiqadoodu waxay tahay ima allayu wa ima alicraaq wain talwuu aw tucriduu fa ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira haddaa markaa qalluucisaan ama aa ka jeesataanna allah markaa waxaa samaynaysaan waa u aqoon badan yahay yani waa idinka abaalmarinaya ya waxaad samaynaysaan allah waa u aqoon badan yahay wain talwuu aw tucriduu talwu waa maxay waa layu acnaaqi nusuus nusuustaa la leexinaya qoortooda la leexinaya gees kale loo leexinaya war xaggaasaa looga jeedaa war sidaasaa muraadku yahay maha saad moodday waa meelaan looga jeedin buu ku xambaaraya wuu qalloocinaya ha qumaatigii usii dayn maayo ama waa ka jeesanaya markuu ka jeesto waa maxay wuu qarinaya waa ka aamusaya ka dhacaya hmm. allah wuxuu amrayaa salaada in la ogo la taago zakadana in la bixiyo salaadda iyo zakadana aad baa la ysugu lamaaneeyaa warkacuu maca araakiciin bacdu ahlicilmi waxay ka daliishadeen salaadda jamaacada in lagu tukado oo jamaca lala tukado warkacuu maca araakiciin kuwa rukuucaya la rukuuca yacni salaatu ljamaca ay culimmadu ka daliishadeen bacdu ahlicilmi salaadda in jamac lagu tukado oo qofku markaa fardi aanu isaga tukanayn yacni jamaacada muslimiinta markaysaga jumaca iyo jamaacaadka inuu soo xaadiro waa la isla ogol yahay jumcayaasha in la yimaadaa jamaacada inay markaa faral tahay waa la isla ogolyahay cidday ku waajibtay laakiin markaa jamaacada salaadaha kale khilaaf baa ku jira raajixuna waxay tahay inay waajib tahay haddii aanu qofku markaa cudri uu kaga baaqda aynay jirin laakiin khilaaf baa ku jira bayna ahli cilmi allah waxa uu yidhi wa aaminuu rumeeya bima anzaltu ay biladii kii anzaltu ay anzaltuhu aan soo dejiyey oo min alqur'aani qur'aana musadiqan xaal uu rumaynaayo aan soo dejiyey limaa macakum kalla jirkiinna ahaaday uu rumaynaayo oo min atawraati towraad ah bimuwaafaqatihi lahu wuxuu ku rumaynayaa waafiqitaanka u waafaqaayo darteed lahu yacni u waafaqayo kaa la jirkiinna ahaaday muxuu ku waafaqayaa fi tawxiidi waalnubuwati yacni tawxiidkiiyo nubuwada waa misaal buu uga jeedaa inuu ku koobaayo ugama dan laha yacni markaa ashyaadii ugu weyneyd buu tilmaamay yacni laakiin iyo ashyaada kaleba waa soo gelayaan walaa takunuu ha noqonina awala kaafirin bihi ay awala fariiqin kaafirin bihi yacni kooxdii ugu horraysay ka gaalowda ha noqonina ay min ahli lkitaabi min ahli lkitaabi ahlu kitaaba lianna khalafakum tabacun lakum maxaa yeelay lianna khalafakum kuwa idinka dambeeya tabacun lakum idinka idin raacayaan fa ismuhum calaykum dembigoodu yacni idinka korkiinnu ahaanaya waxaa loo jeedaa dembi la mida dembigooda ayaa korkiinna fuulaya iyagaa dembigii ka madhnaanaya muraadku ma aha nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa ku sugan low aamanat bii casharatu min alyahuudi la aamanat biy alyahuudu kulluhunna hadday toban yuhuudda ka midi i rumayn lahaayeen toban yuhuudda ka midi hadday i rumayn lahaayeen yuhuudi dhammaantood way i wada rumayn lahaayeen tobankaasi waa maxay waa kibaarta ugu waaweyn ee kufriga ku hogaaminaysa ee ay daba joogaan yacni kuwaasaa laga tilmaamaya xuyaya bnu akhdab iyo kuwa la midkaa weeye marka kuwaa waaweyn ee markaa waxa weeye hogaamiyayaasha ah laga tilmaamaya walaa tashtaruu ha bedelanina ay tastabdiluu biaayaati aayadahayga ha ku bedelanina alatii taasoo fii kitaabikum kitaabkiinna ku sugan oo min nacti muxamadin sala allahu alayh wasalam sifada nebi muxamed ah samanan lacag ku bedelanina qaliilan yar ay ciwadan yasiiran yacni bedel yar ha ku bedelanina oo min addunya adduunye ah ay laa taktumuuha ha qarinina khawfa fawaati maa ta'khuduunahu min safalatikum khawfa fawaati maa kii inay idinka tagto baqasho a ka baqanaysaan daraaddeed ha u qarinina ta'khuduunahu aa qaadanaysaan min safalatikum kuwiina liita a ka qaadanaysaan kuwiina liita aa ka qaadanaysaan ishtiraaga marka laynoo sheegay laba shay baa laysku bedelanayaa ka laga tegaayaa ba'da la geliyaa biaayaati aayadaha laga tegayaa ay ka tegayaan samankana way qaadanayaan samankana way qaadanayaan khawfa fawaati maa ta'khuduunahu min safalatikum waxay yidhaahdeen culammada qaarkood yacni madaxda yuhuuddu kuwooda hooseeyee liita ayay xoolo ka qaadan jireen oo xoolo siin jiray hadday u sheegaan xaqa oo ay yidhaahdaan muxamed waa nebi xaqa hadday yidhaahdaan adduunyadii ay siin jireen baa ka go'aya adduunyadii bay waayayaan marka lacagtii baa ka go'aysa si aan lacagtaasi uga go'in iyagoo eexaysanaya lacagtaas ayay markaa yacni xaqii qarinayaan waayo xaqii markaa waxay odhanayaan maya maaha kii lagu sheegay kitaabkeenna lagu sheegay sifadiisu sifadii ma ah ma waafaqsana caynkaasay odhanayaan wa iyaaya fattaquun anoo qura iga baa fattaquun iga baqa ay khaafuunii fii dalika duuna hayri yani markaa taa arrinkaa gudihiisa iga baqa aniga yani cid kale ha ka baqina walaa talbisuu ay takhlituu ha ku dheehin oo ha ku khaldina alxaqa xaqa aladii kaasoo anzaltu calaykum korkiinna aan ku soo dejiyey bilbaili baila ha ku khaldino ha ku dheehina aladii kaasoo taftaruunahu aad abuuranaysaan walaa taktumu lxaqa xaqana ha qarinina nacta muxamadin sala allahu alayh wasalam waa mihaal sifada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ha qarinina yacni xaqa kalena waa soo gelayaa inaan la qarin wa antum taclamuun walxaal antum idinku taclamuuna aad garanaysaan annahu xaqun inuu xaq yahay aad garanaysaan ha qarinina wa aqiimu salaata salaadda taaga oo oga wa aatuu zakaata zakadana bixiya oo siiya cidda xaqa u leh warkacuu rukuuca waxaa loo jeedaa tukada ayaa loo jeedaa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadat ilkulli qeyb ka mida salaadii baa la sheegay salaadoo dhan baana looga jeedaa warkacuu rukuuca maca araakiciina kuwa rukuucaya la jirkooda rukuuca bimacnaa tukada kuwa tukanaya la jirkooda la tukada ay salluu maca almusalliin la tukada kuwa tukanaya la tukada muxammadin wa asxaabihi salluu maca almusalliina muxammadin wa asxaabih waa lasii lasii caddaynayaa waa laga bedelay yacni muxamed iyo asxaabtiisa la jirkooda la tukada allah waxa uu yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum ata'muruuna miyaa amraysaan annaasa dadka bilbiri khayrkiiyo wanaagga miyaa amraysaan wa tansawna anfusakum nafihiinnana miyaa ilaaweysaan oo ka tegaysaan inaa wanaaggii la timaadaan miyaa ka tegaysaan wa antum tatluuna alkitaab walxaal antum idinku tatluuna aa akhrinaysaan alkitaaba kitaabka qur'aanka a akhrinaysaan idinkoo kitaabka akhrinaaya miyaadna nafyihinnana ka tegaysaan dadkana wanaagga faraysaan afalaa tacqiluun miyaydaan weelaynayn oo waxba fahmaynin oo aydan waxba caqliyaynayn wastaciinuu kaalmaysta bisabri sabirkiiyo wasalaati salaadda kaalmaysta wa innahaa salaadu kabiiratun waa ku culus tahay ila cala alkhaashiciina kuwa ku khushuucaya mooyaane cid kaloo dhanba waa ku culus tahay khaashiciintaasi waa kuwii aladiina ay hum aladiina kuwii weeye ama acnii waxaan u jeedaa aladiina kuwii yadunnuuna yaqiinsanaa annahum mulaaquu rabbihim ama laga sifeeyo alkhaashiciina ila cala alkhaashiciin aladiina kuwaasoo khaashiciintaa laga sifaynayaa yadunnuuna yaqiinsan male lagu fasiri maayo waayo haddii male hadday markaa inay rabbi la kulmayaan ay malaynayaan oo ayna yaqiinsanayn mu'miniinba may noqdeen waxaa la rabaa bacsiga rumaynta la rumaynaayo iimaan yaqiinoo jaazima in lala yimaado laakiin qofku hadduu shakisan yaho male ay ka tahay dee waxa weeye markaa iimaanba ma leh saas aawadeed qatcan waxaa lagu fasiraya yaqiin baa lagu fasiraya oo danniga marwalbay soo aroortay iyadoo yaqiin looga jeedo saas aaweed baa mujaahid uu yidhi kullu dannin fi lqur'aani fahuwa yaqiin danni kastoo qur'aanka ku sugan qaalib buu u jeedaaye marar kale waa jirtaaye waa yaqiin baa looga jeedaa aladiina kuwaasoo yadunnuuna an yuuqinuuna yaqiininaayo si hubaala u rumaynaaya annahum mulaaquu rabbihim inay iyagu rabbigood la kulmayaan yaqiinsan oo si hubaala u rumaysan wa annahum ilayhi raajicuun yaqiinsanna inay iyagu xagga allaah ay u noqonayaan oo u laabanayaanna yaqiinsan kuwaas sifadaa leh yaga kuma cuslo salaadu allah wuxuu inoo sheegayaa inay eh, dadka qaarkood ay wanaagga dadka farayaan oo amrayaan haddana wanaaggii iyagu aynay la imanayn haddana ay kitaabkii akhrinayaan culammadu waxay yidhahdeen waxay ku soo degtay qolada yuhuudda yuhuudda qaarkood baa waxay ahaayeen qaar yidhaahdaa muxamed nebi xaqa weeyaane yacni markaa rumeeyo raac markaase iyagu ma raaci jirin ama cid rumaysay arki jireen markaasay odhan jireen diin xaqa weeyaane ku sugnow iyagoo iyagii aan ku sugnayne iskaga sugan yacni kufri iyo gaalnimo ku baaqi ah oo nebi maxamed ka gaaloobi markaasaa waxaa lagu leeyahay idinkoo kitaabkii towraadeed akhrinaya inaad dadkiina wanaagga fartaan oo tidhahdaan maxamed rumeeya haddana idinku nafihiinnii aydaan kula imanin ya haddana kitaabkii aa akhrinaysaan yaa ta noocaasi marka waxa weye maxay tahay inaad samaysaan miyay ahayd taasaa lagu inkiraya waxaa jira xadiis yacni markaa saxiixa oo soo arooray oo sheegaya inan yar oo yuhuudi ahaa oo nebiga iska jeclaa baa jiray oo mararka qaarkood intuu u yimaado ayuu nebiga u shaqayn jiray oo khidmo u samayn jiray markaasaa inankii baa xanuunsaday inankii markuu xanuunsaday baa nebigu soo booqday calayhi salaatu wasalaam isagoo inankii sakaraadaya nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aslim islaam buu ku yidhi inankii yaraa yahuudiga ahaabaa aabbihii oo dul taagan buu sare u eegay odaygii wuxuu gartay inuu doonaayo inanku inuu islaamay oo isaga qadarinaayo odaygii baa deed wuxu uhi aic abalqaasim abalqaasim aic abalqaasim yani nabiga calayhi salaatu wasalaam kunyadiisii ayuu sheegay aiic buu yidhi inankii yaraabaa markaysaa wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah in yar dabadeed baa naftu ka dhacday markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxa mahad leh ilaaha naar ka badbaadiyey ilaaha naar ka badbaadiyey odaygan yuhuudiga ah ee inankiisa ku yidhi atic abalqaasim isaguba ma ateecin iimaankana lama iman inankiisina iimaan ku amray ya marka aayadda kuwa lagu sheegayuu ka mid yahay waxaa marka aayaddu sababtu sidaaba ha ahaatee oo qolada yuhuudda ku timaadee laakiin aayaddu waa caam oo cid kastoo dadka khayrka farta haddana khayrkii iyo wanaaggii iyo waajibaadkii aan la imanin ama xumaanta ka reebta haddana xumaantii ku dhacda aayadda cumuumkeeda waa soo gelaysaa oo shaygii yuhuuda lagu dhaleeceeyey innagana waa laynagu dhaleecaynayaa waa laynooga digayaa mujarad taariikh maaha kitaabkani maaha kitaab taariikheed qasaska waxaa laynoogu sheegaya ictibaar iyo inuu ka taxadirno wixii markaa ummadaha hore ku halaagsameen wixii laga reebay inaynu iska ilaalinno waata sufyaan uu yidhi oo a'immadii salafka ka midii kullu maa dama allahu alyahuuda waannasaara fahuwa lana wax kastoo ilaahay yuhuud iyo nasaara ku dhaleeceeyey dhaleecayntaasi innagana waa inoo sugnaatay waa laynagu dhaleecaynaya haddaynu la nimaadno marka digis laynooga digayaa ku jirta ya oo yuhuuddii dee in la shabaho ama nasaaradii iyo kiristaankii la shabaho ma aha marka waxa weeye qofku markuu macruufka amrayo waa inuu shaygii samana la yimaadaa laakiin taa macnaheedu ma aha haddii qofku markaysagaa shaygaas aanu isagu ku camalfalin cid kaloo markan amraysa aanay jirin meeshaas ama xumaantaas cid dadka ka reebaysa aynay jirin meeshaas isagana xumaantii la imanayo ma iska daynayaa ilaa intuu ku camalfalayo dadkuna ha iska sameeyaan ama ha ka tagaan waajibka ama xumaanta ha la yimaadaani mise waa ka reebayaa xumaantii wanaaggana waa farayaa yacni culammadu laba qowl bay ka leeyihiin laakiin sida saxiixa waxay tahay wuu farayaa wixii wanaaga waa laba waajib labada waajibba inuu la yimaadaa waa saarnay hadduu markaa mid ka tago ka kale kama dhacayo hadda maarata labadii waajib dee hadduu labadaba ka wada tago laba dembi baa uga imanaya sooma hadduu mid ka tago mid la yimaadana dee midna dembigiisu waa ka baaqanaya midna yacni dembigiisu waa u sugnaanaya kamaalku wuxuu yahay labadaba dee inuu markaa iska ilaaliyo labada dembiba laakiin hadday dee dhici weydo maaha macnaheedu yacni ilaa aad noqoto mid cisyaan ka madhan dadka waxba fari maysid la odhan maayo ya yani waxa weeye saa la odhan maayo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk